bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثanii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح بn cbd لlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm jamiعا bإsnaadi kuli minhm ilى asfayn bn cayna can amr bn dinar can abi qaabus mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillaahi bni camr alcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa wmin taraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul almutun khasatan usuul xadiid mustafa warasuul mujtabaa sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis alhamis cashar min majaalis iqraa'i wa sharxi kitaabi tadkirati saamic walmutakalim lilimaam alxaafid ibn jamaca aleyh raxmat اllah fii leylat alaxad aلhalaaثiin min shahri rabiicin alaakhir aw اthaani cami alfi وarbacumiya وamaani وaلaaثiin hijrat اlmustafa salى اllah alيه waslem nasأl اllaha tacala fiihi اlإkhlaas wاlqabuul inahu samiicu mujiib اdacawaat majliskan waa majliska shan iyo tobanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkiraة الsaamic wاlmutakalim ilxaafid ibnu jamaca aleyh raxmat ullah kun afar boqol sideed iyo soddon hijrada nabigeena caleyhi salatu salaam waxaan ku soo jirnay aadaabta looga baahan yahay ardayga inuu kula dhaqmo cilmiga aadaabta looga baahan yahay ardayga inuu kula dhaqmo cilmiga iyo duruusta akhrinteeda iyo xalqadiisa iyo sheekha iyo ardayda markii xalqada la fadhiyo waxyaabaha aadaabta loo baahan yahy in lagula dhaqmo ayuu imaamka soo waday waxaan soo gaarnay annawcu attaasic nooca sagaalaad anlaa yastaxyii ardayga waa inuusan ka xishoonin min su'aali maa shay su iyo weydiintii oo ashkala ka culaysgalay oo ka ishkaalgalay calayhi dushiisa arrinkii xogahoo ku yara culsaaday oo iskaga iska dhexgalay inuu waxa weeyaan su'aasha iyo weydiinteeda waa inuusan ka xishoonin iyo watafahumi maa mas'ale fahamdalabkeed wa tafahumi maa mas'ale fahamkeed iyo fahamdalabkeed oo lam yatacaqad aanan guntamin oo sidii la rabay aanan u guntamin oon qalbiga iyo fahamka u guntamin weeyaan siduu muxuu ahay ku dalbaya bitalatufin si dhifonaan iyo dhimrin ay ku jirto weeyaan iyo wa xusni khitaabin iyo hadal wanaag iyo wa adabin aadaab iyo wa su'aal wanaagsan weeyaan wa adabu su'aalin maxaa qoran wa adabu su'aalin mis adab su'aal wa adabu su'aalin saas weeyaan wa adabu su'aalin iyo su'aal aadaabteed oo wanaagsan inuu muxuu ahaa ku weydiiye weeyaan qaala cumar wuxuu yihi radi allahu tacala arda man raqa qofkii uu muxuu ahay dabacsanaado wajhu wejigiis uu dabacsanaado raqa waxaa dabacsanaado cilmuhu cilmigiisa wuu dabacsanaadaa weyaan oo qofkii wejigiisa inuu cilmiga dartiis waxu u weydiiyo ka xishoodo cilmigiisana cilmi dabacsan oon xoog lehen ayuu noqon doonaa weyaan waqad qiila waxaa la yidhi man raqa qofku u dabacsanaado u xishoodo wejhu wejigiisa cinda su'aali markuu su-aasha masaa'isha weydiina raqa ama dahara waxaa muuqda naqsuhu nuqsaankiisa ayaa muuqda cinda ijtimaaci arijaali ragga marka ay isu yimaadaan oo masaa'il diini in laga wada hadlo ay noqoto markaas ayuu nuqsigiisa iyo muxuu ahaa tabardaridiisa ay soo baxda ay muuqataa weyaan wa qaala mujaahidun wuxuu yidhi laa yatacalamu ma barta alcilmu laa yatacalamu ma barta alcilma cilmiga ma barto mustaxyin nin xishood badana ama xishooda walaa mustakbirin mid iskibirsiiyana oo muxuuaha kibir ku sifaysanna cilmiga ma barta weeyaan aarka isaga ah oo mujaahid raximahu llahu raxmatan waasica waxa weeyaan imaam bukhaari ayaa calaqahu fii saxiixihi waxaa kaloo xariiriyey abu nacaym iyo bahaqi labada way xariiriyeen waana ahar sugan weeyaan wa qaalat caaishatu radia allahu tacala canha waardaaha waxay tihi caaisha ummi lmuminiin raxima allahu allahu naxariisto nisaaa alansaari ree ansaareed haweenkooda allahu naxariisto lam yakun ma ahayn alxayaau xishoodka yamnachuhunna mid mxuuah ka reeba an yatafaqahna inay fahmaan fi diini diinta alla weeyaan aarka isna imaam muslim ayaa wariyey raximahullah isagoo muxuu ahaa xiriirsan imaam bukhaarina waa calliqay weyaan mucalliq buu ka dhigay ayib wa qaalat umu sulaym waxay tihi radia allahu tacala canha wardaha lirasuulilah rsulka waxay u tiri sala allahu aleyh ali waslem ina allaha alla weyni laa yastaxii kama xishooda min alxaqi xaqa cadayntiisa iyo xaqa kama xishoodaeh hal cala almar'ati haweenayda dusheeda miyuu ahaaday min guslin qabays idaa talamat haddii ay dhadhabto oo sidii ninkii oo kale intay riyoota kadibna ay sida muxuu aha ku dhadhabto arinta ayada ah qabaysma looga baahan yahay waatii uu nabigu jawaab alayh slat slaam nacam idaa ra'at ilma haddii biyo ay aragto waa sax weeyaan qabays waa laga rabaa xadiidkana imaam bukhaari iyo muslim ayaa labadaba soo saareen raximahum ullah walibacdi alcarabi carabta qeyb ka mid a ah waxay leeyihiin ay ku gabyeen walaysa alcamaa tuulu الsu'aali wainama tamaamu alcamaa tuulu الsukuuti cala اljahli walaysa ma ahaanin alcama indhalaanta indhoolnimada tuulu su'aali su'aal dhirarkeed iyo badideed ma ahaanin indhola-aan ma ahaanin weyaan wainamaa in kalemaani tamaamu alcamaa indhoolnimada taam oo dhammaashtiran tuulu sukuuti waa aamusnaan dheer oo cala aljahli jahliga iyo jaahilnimo lagu aamuso oonan waxaa weeyaan wax masaladii aan la weydiinin taas ayaa waxa weeyaan indhalaanta rasmiga ah ayay ku gabyeen weeyaan walaa yasal yuusan weydiinin ardaygii can shayin mas'ale yuusan weydiinin fii hayri mowdicihi booskiisa meelaan ahayn yuusan ku weydiinin ilaa lixaajatin dan inay jirta mooyaane oo arrinta ayada keenayso cilmigii oo ka fakana isagaon soo noqonaynin masaladii oo mxuu aha aad ugu taagan wamaa ilaa daalika xaaje iyo dan inay jirta mooyaane aw cilmin ama ogaasho inay taalla meesha ayada biiaari shaykhi sheekha inuu doorbida daalika arrinka isaga in meesha lagu weydiiyo inuu doorbida haddii uu ogsoon yahay waa gooni waidaa sakata sheekhu sheekh hadduu ka aamuuso can iljawaabi jawaabta lam yulaxa kuma cilaliya caleyh dushiisa wain akhطaa hadduu sheekha gafa fi ljawaabi jawaabta falaa yaruddu kuma celiyo oo kuma inkiro fi xaali wakhtiga isaga caleyhi dushiisa kuma inkiro weya markiiba sax maaha ma dhaha weyaan waqad taqadama sidii loola dhaqma arrintaa iyada waa inoo soo hormartay ayuu imaamka leh caleyh raxmat ullah wa kamaa an yastaxiyu inuu ka xishooda min asu'aali su-aasha inuu ka xishooda siday u habbooneen fakadalika sidaasoo kale laa yastaxyu kama xishooda ardayga min qowlihi ereygiisa iyo dhihitaankiisa kama xishooda lam afham sheekhow mas'aladan ma fahmin inuu yidhahdo kama xishoodo weeyaan idaa sa'alahu sheekhu sheekh hadduu weydiiyo lianna dalika arrinka isaga yufawitu calayhi wuxuu ka tegsiinayaa maslaxatahu maslaxadiisa ayuu ka tegsiinayaa alcaajilati ee degdega adduunkaana iyo walaajilati dambe ardayga haddii sheekh uu yidhaha masaladan ma fahamtay sheekhow ma fahmin inuu yidhaahda ardayga inuu ka xishooda uma haboono saxna ma ahan weeyaan maxaa yeele laba faa'iide ayuu meesha ku weynayaa faa'iide adduuniya aakharo weeyaan kow ama alcaajilatu faa'iidada adduun oo degdeg ah fa xifdu lmas'alati mas'alada xifdigeedii meesha wuu ku waynayaa wa macrifatuha inuu gartana wuu ku waynayaa waictiqaadu shaykhi shaykha inuu ictiqaadiyo uu qalbiga ku qabta fiihi ardayga asidqa run inuu mxua runlow inuu yahay inuu qalbiga sheekh ku qabtana meeshuu ka saara ka baxaya weeyaan iwalwarac xalaalmaradnimada oo qofki waxaadan fahmina ma fahmi ad tirado waa xalaalmaradnimaaan waraca iyo qofka inuu mxua iska dhowra waxaas ayaa meesha ka baxays weyaan iwaraqba iyo cilmi jacayl inuu kororsado intaaso dhan way ka baxaysaa weyaan hadduu qofka marka yidhahda maya waxaasoo dhan meesha mxua sooma gelayaan lakiin hadduu yidhaahdo nacam isagoonan fahmin intaasaa ku dhacaysa adduunkii aakhara aad marka walaajilatu tan damba oo faaidada uu ka helan waxaa weyaan salaamatuhu inuu ka badbaado min alkadibi been iwa nifaaqi munaafiqnimo iwa ictiyaaduhu inuu caado ka yeesho ataxqiiqa inuu masalada suga ood meel ku xiro ka ogaada arinta ayada inuu caado ka dhigtana mesha way ka baxaysa weyaan wuxuusan fahmin waan fahmay wixiisa waxay noqonaya marka waxaa weyaan marartu laa adri waan soo maray waxbana kama ogsooni ayaa ku dhacaysa weyaan qaala alkhaliil wuxuu yidhi muxuu aha imaamka ataqaananu lugawiga ah khaliil manزilaة اljahli jaahilnimada booskeeda waxaa weeyaan manزilaة اljahli booska jaahilnimada wuxuu u dhaxayaa bayna alxayaa'i xishoodka iyo iyo walanafati santaaga ayuu udhexeeya weeyaan bayna alxayaa'i xishoodka oo la xishooda dhexdiisa iyo walanafat ayuu udhexeeya weeyaan labadaas ayuu udhexeeya jaahilnimada haddii qofka marba u xishoodo ama uusan taago allahu naxariisto qofkaasaga cilmi isagoo isdayan weyaan jaahilnimo ayuu dhex fadhiya waqad taqadama waxaa noo soo hormaray fii adabi alcaalimi caalimka aadaabta looga baahan yahay annahu isaga laa yasalu inuusan weydiinaynin almustahyiya ardayga xishoona hal fahimta inuusan weydiinaynin ardayga hadduu marba xishood ku yaqaana inuu yihahdo ma fahamtay ama ma fahamteen inuusan dhehaynin weyaan bal yatawasalu wuxuu ku gaarayaa ila alcilmi cilmiga bifahmihi ardayga inuu fahmay aqoonteeda wuxuu ku gaarayaa biarxi اlmasaa'ili mas'alooyin inuu weydiiyo fain sa'alahu ardayga hadduu marka sheekha weydiiyo falaa yaquulu ardayga ma dhahaya nacam ma dhahaya xataa yatadixa ilaa uu ugu caddaado lahu isaga almacnaa macnaha ilaa uu uga caddaado weeyaan itidaaxan caddaasho jaliyan weliba aad u muuqata weeyaan kay laa yafuutuhu siduusan uga tegin alfahmu fahmitaanka la fahmo ow yudrikuhu uusan haleelin alimu dembiga bikadibihi bisababi kadibihi beenta uu sheegay awgeed si uusan ugu dembaabin oo dembi uusan qoorta u saaranin waxaa weeyaan nacam ma dhahay isagoonan fahmin weyaan anawcu lcashiru nooca tobanaad horan socon nacaaw insha allahu tacala maadaama uu cashirkiina fudud yahay inta fudud waxaan u dulmaraynaa muxuu si deg dega annowcu alcashir nooca tobanaad muraacatu nowbatihi qofka tookadiisa waa inuu ilaashado falaa yataqadamu waa inuusan ka hormarin calayhi muxuuah dushiisa tookadiisa biqayri ridaa man qof raalli la-aanteed hiya tookadaba lahu isaga ay u sugnaata weyaan qofka tookada uu leeyahay waa inuusan mxuu ka boodin oo qof tookada le uusan ka qaadanin tusaale ahaan hadda fayl baa lagu jira bangiyada iyo meelaha waxyaabaha laga iibsada iyo basaska iyo diyaaradaha iyo magreeshinada iyo saf baa la taagan yahay dhaqanada xunxun waxaa ka mid ah qofka inuu si usoo ordaa marka meel uu dhexda iska gala waana dulmi cadwa ulmi cad weyaan ummadda haddii ay ku fasaxdo oo ay ku tira war soo gal halkan waa sax laakiin qofki inuu ku degdega cilmigana min baabi owla adli iyo insaaf cilmi loo waaye cilmi xagu ka noqoni oo ulmi muxuu lagu dhisi ma soconays marka muraacaatu tobannaad marka muraacaatu nawbatihi tookadiisa ardayga waa inuu ilaaliyo iyo wakhtigiisa kalkiisa waa inuu ilaaliyo oo falaa yataqadamu uusan ka hormarin calayhi dushiisa biqayri ridaa man qof raalli ahaashadii la'aantii hiya iyadaba tookada lahu isaga ay u sugnaatay weyaan qofkii tookada lahaa hadduusan raalli kaaga noqonin ma soconaysa waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah, fayl baa lagu jiraa kadibna qof baa wuxuu le warkaali hori soo mar isaga booskiisu u baneeyey laakiin inta qof uu ka soo booday kow laba saddex afar shan awey muxuu aha iyagii xaqoodii xaqoodii uu ku jiraa marka haddii qofka uu hormara ay daruuro taagan tahay waa in intoodaba laga helo idin laga helo kadib ayuu qofka halkaa geli karaa ruya waxaa la wari ana ansaariya nin ansaari ah ayaa ja u yimid ila nebi u yimid sal slm yasalu isagoo weydiina wajaa kadibna waxaa yimid rajulu nin oo min aqiif reer aqiifa raggi aa'if degnaa wayaan oo nabiga soo dhagaxyan jiray markii dambena manqabad ay qiimaha qaateen qiimaha qaateen oo labada saddexda magaalo magaalada saddexaad oo maka iyo madiina saddexaysay oo riddada wakhtiga ay dhacday aanaan ridoobin waxaa ka mid a ah aa'if weyaan reer aqiif ayaa u bannaa meesha iyada weyaan fa qaala wuxuu yidhi markaa nabi nabiga ninkan reer aqiifahow ina alansaariya ninkan ansaariga qad sabaqaka uu kaaga soo hormaray bilmasalati su-aasha uu kaaga soo hormaray ee fajlis adiga fariisa kaymaa nabda sidaan u bilowna bixaajati alansaariyi ninkan ansaariga dantiis sidaan ugu bilowna qabla xaajatika dantaada ka hore weeyaan sanad ahaan xadiidka waa maqaal baa ku jira waa laga hadlay laakiin laa shaka usuus shareecada iyo diinteenna ariiqadeedii ayay waafaqsanta arrinta iyada weeyaan nacam qaala alkhaiib albaqhdaadi wuxuu yidhi fii kitaabihi aljaamic liakhlaaqi araawi waadaabi saamic wuxuu ku sheegay yustaxabu waxaa loo sunneeyaa lisaabiq qof kasoo hormara an yuqadima inuu hormaryo calaa nafsihi naftiisa inuu ka hormaryo man qof kaana ahaaday hariiban musaafir qof meesha ku cusub oonan la aqoonin oo muxuu ahaa musaafirah inuu iska hormaryo ayaa sunna u ah isaga ilan meeshuu jooga meel looma socdo qofka musaafirka inuu wax dhegaysto rabo ama wax loo akhriyo rabo inuu iska hormaryo ayaa u wanaagsan oo sunna u ayuu leeyahy raximahullah maxaa yeelay litaakiidi xurmatihi xurmadiisa adkaynta la adkay darteed iyo wawajibi dimatihi sharaftiisa in la dhowra ilan qofka musaafirka ah xaq ayuu leeyahay qofka hariibka oon la aqoonin oo meesha martida ku ah xaq ayuu leeyahay xurmadiisa in la ilaaliyo weyaan waruya waxaa la wari fii dalika macnaha isaga ah xadiiaani ayaa la wariyey can ibni baa laga wariyey wabni cumar radi allahu tacala canhuma saas ayuu imamka le aleh ramat ullah ida kaana hadduu ahaaday lmutaahiri qofka gadaal jira xaajatun xaaje ay u sugnaatay ida kaana hadday u ahaatay lilmuta'ahiri qofkii mxuu ah gadaal jira xaajatun xaaja daruuriyatun ee weliba daruuri ah oon laga maarmi karin arrin degdeg ah oo khatar ah oo ardayga uusan la fadhin karin ayaa ku dhegan safkan gadaaluu kaga jira marka ayada isna in la hormariyo waa sax weeyaan waana sunno kow wakadalika waxaa la ida kaan haddii ay u sugnaatay lilmutahiri qofka dambe xaajatun dan daruuriyatin ee daruuri ah oon laga maarmi karin ow calimaha u ogaada almutaqadimu ardayga horeeya aw ashaara amaba uu ugu fariiqo uu u tilmaamo ashaykhu sheekha bitaqdiimihi ardayga in lasoo hormariyo ayadna waa sunno weeyaan waa la samaynaya fayustaabu waaa marka marka fayustaxabu waxaa marka la sunneeyaa iithaaruhu ninka asaga in loo dooro oo isagii muxuu ahaa hawshii la siiyo oo horumarinta la siiyo ayaa waxaa weyaan ayaa waxaa weyaan la sunaya weyaan ayb fain lam yakun hadduusan ahayn shayun shayu min dalika arrinka asaga qof qariib ma ahan oo meesha musaafir kuma ahan dan daruuri kuma taagno sheekhi ma ishaarin oo mxuu isaga hala soo hormariya muusan dhihin fain lam yakun hadduusan ahayn shayun shayu min dalika arrinka asaga iyo wa naxwi wax la faqad kariha waxay nacin qowmu qola alihaara in loo doora oo qofkii loo hormariya binawbati tookada لأنa qراءaة الcilmi cilmiga akhrintiisa والmusaaracati لأنa qراءaة الcilmi cilmiga oo la akhriyo iyo والmusaaracati udegdeg ilayhi loo degdega qurbatun waa u dhowaasho all wax looga dhowaado weya waa salaadii o kale iyo soonkii oo kale wاlإiثaaru in lisu doora biاlqurabi qurabi oo qofka mxuu ahaa qofka kale iska hormariya biاlqurabi udhowaashooyinka waxyaabaha alla looga dhowaada oo cibaadaadka ah makruuhun waa karaahiye waa safka horo kale safka labaadaad ku jirtaa kadibna nin odayahoo kaa weynaad aragtay intaad mxuaha safka koobaadaad ku jirtaa kadibna soo gal inaad tirahda waxay wa makruuh waa makruuh weyaan ilan waa wax alla loogu dhawaana subxana wa tacala cibaado weyaan cibaadadan in laisu dooro waa makruh ay culimada yihahdaan weyaan ayib wayaxsulu waxaa mxuu ahaa ku xasilo nacam wayaxsulu wuxuu ku xasilaa oo lagu helaa taqadum annawbati kalka kalkaada inuu hormara oo qofka tookadiisa ay hormartay waxaa lagu helaa bitaqadumi اlxuduuri meesha darsiga lagu galaa inuu qofka usoo hormara aw bitaqadumi اlxuduuri xaadiritaan horumarkii oo fii majlisi shaykhi sheekha majliskiisa wax ku akhrina loo soo hormara weeyaan aw ilaa makaanihi ama booska wax ku akhrina in loo soo hormaro weeyaan walaa yasqutu ma dhacaaya xaquhu ardaygii soo hormaray xaqiisa ma dhacaaya bidahaabihi oo tagitaan ii aaditaankiisa ilaa maa xaaje iyo dan oo yadaru loo dhibaatay ama u dhibaatooda ilayhi isaga oo min qadaai xaajatin musqulgudasha iyo xaaje gudasha wa tajdiidi wuduu'in iyo weysadii inuu mxua soo cosboonaysiiya idaa caada hadduu soo naqda bacdahu ay bacda qadaai alxaajati wa tajdiidi alwuduu weysada markuu mxuu ahaa soo cusboonaysiiyo iyo markuu xaajada soo guta hadduu marba soo noqda isagii marka xaqiisa iyo horumarkiisa kuma dhacaya weyaan ardaydii halkan joogta oo saban ardayga usoo horeeyey sheekhoon imaanin ama tookadiisii oon la gaarin ayaa ardaygii masquul aaday kadibna uu soo noqday tookadiisii ood baxday ood soo noqotay kuma dhacay saas ayuu imamka le aleh raxmatullah waidaa tasaawaqa inaani ay tasaawaqa hadday tartamaan inaani laba aw tanaazaca ay murmaan uqrica waa la mxuu ahaa baynahuma dhexdooda waa loo laba qofa ah hal mar soo wada gashay albaabkii hal maray may soo wada fadhiisteen way murmeen midba mid tanaasuli waayey marka waa loo o yuqadimu sheiku sheekh wuxuu hormarinaya axadahuma midkood in kaana hadduu yahay mutabarican sheekha midaan lacag ku qaadanaynin darsiguu dhigaya laakiin free bilaash masaajidda mxuaha duruus laga ahriya o badan sooma laakiin iskoolada iyo jaamacadaha iyo madaarista iyo dugsiyada qur-aanka iyo ta ayada free ma taallo taa free ma taallo laakiin mee hadduu sheekha free wax ku dhiga marka ayada ah waxaa weeyaan maca almuxsiniina min sabiil sooma markaasu waxaa weyaan sheekhi may adigaa hormaraysa mid buu iska doorani nacam mid buu doorani oo yuqadimu hormar asheekhu sheekh axadahuma midkood in kaana hadduu mutabarica midaan waxba ku qaadanaynin tadriiska wain kaana haddii ay ahaato calayhi sheekh dushiisa iqra'ahuma inuu labooda u ahriy oo nin dhaqaale wax ku qaadana wayaan meesha ujro ayuu ku joogaa waa nin muxuu ahaa hawshii lacag ku qaato amaba waxun ku helo falqurcatu markaas qorituur bay noqonaysaa si kale ma dhacaysa ayuu imamka le aleh raxmatullah wa muciidu lmadrasati madrasada qofka macalinka ka ah oo wax ka ehelka madrasada jooga iyo ardayda inuu wax u dhigo fiiha iyada fii waktin wakti go-on loo qabta falaa yuqadimu ma hormarin kara oo ma hormarinaya calayhim ardayda iyada oo wakhtiga loo qabtay alghurabaa kuwa musaafiriinta oo imaaday kama hormarinaya fiihi meesha iyada gudaheeda biayri idnihim ayagoon idmin fasal ayuu ku jiraa meel ayaa mxuu ahaa dhaqaalo lagu siiyaa waxaa lagu yidhi maqribka cishaa inta udhexaysa ummadda wax u dhig sooma raggii ayaga ah oo tira koobnaa qof hariib ayaa yimid qofka hariibka inuu ka hormariyo looma ogola ila wakhtigiisan waa wakhti laga ijaartay wakhtigan hadda wax dhiga wakhti ka ijaaran weeyaan nacam iyagiyaa xaq u laha lakiin haddii ay yidhahdaan sheekh dhib malaha annaga naga hormar ninkan hariibka ah dhib ma lahan alnawcu cashar nawca koo iyo tobanaad an yakuuna waa inuu ahaada juluusuhu sheekha fadhigiisa bayna ardayga fadhigiisa cafwan an yakuuna waa inuu ahaada juluusuhu fadhigiisa horfadhigiisa bayna yaday sheekhi sheekh hortiisa calaa maa taqadama calaa maa shay taqadama soo hormari tafsiiluhu kala saarsaarkiisa sidii loo fadhiisana iyo mxuu ahaa ixtiraamka iyo waxyaabaha waana soo hormarta weyaan nacam maxaa idiin qoran kadibna wa hayatuhu miyaa idiin qoran an yakuuna waa inaada juluusu bayna yaday sheikh calaa maa taqadama tafsiiluhu wa hayatuhu hay-adiisa iyo muuqaalkiisana fii adabihi aadaabtiisa maca shaykhihi sheekhiisa oo yuxdira la yimaado kitaabahu kitaabkiisa aladii kitaabkaasoo yaqra'u minhu uu ka akhrina macahu isaga maciisu oo la imaado weyaan kitaab laan uusan imaanin wayaxmiluhu uu soo qaata binafsihi naftiisa arday muxuu ah kitaab loo wada ka warrama oo shaqaalo uu daba socda ya waa dhacda arrinta ayada ilmaha boqorada iyo waxyaabahaas iyo waa loo qaadaa iyo dadka madaxda iyo ilmahooda waa loo wadaa sax maaha kitaabkiisa inu qof saas ayaa mxuu ah ku haboon saas ayaa ku haboon haddiiba culays iyo ayna jir waa tiin noo soo maraysa hadduu kaalmo u baahda iyo waxyaaba ay jiraan oo kutubo badan oo mxuu ah intuu daraasiyiin halkan keeno markaas u baahda waa sax laakiin hal kitaab u wataa kabtoona wuu wataa maxaa lagaga qaadi waa tii uu dhihi jiray irjic fainaha dillatun litaabic wa fitnatun lilmatbuuc waa tii u dhihi jiray weyaan ayib allah mustacaan wayuxdar waa inuu la yimaado kitaabhu kitaabkiisa aladii kaasu yaqra'u minhu ka akhrina macahu maciisa wayamilu waxa uu soo qaatay binafsihi naftiisa walaa yadachu usan dhigin xaala alqira'ati wakhtiga la akhrina kitaabka cala alardi arlada maftuuxan isagoo furan bal yaxmiluhu wuu qaadayaa biyadayhi labadiis gacmood buu ku qaadayaa wayaqra'u minhu wuu ka akhrinayaa arrinta ayada ka warrama annaga hadda kitaab dhulku u yeela inteen ya kor ha loo qaada wixii kitaab dhulku u yeelo kor ha u qaadeen allaahuma haddii kitaabkii ay wax ka hooseeyaan waa baab kale ya maxaa u daliila ma daliil su-aashaasa raba cawin laga jawab intaan cashir hor wadin kitaabka in dhulka la dhigo ama musxafka in masjidkan nadiifka oo daahirka oo rooggan quruxda badan u yeela aan dhiganno dhulka aan waxba hoos laga marinin ma bannaanta qofki yidhaha waa bannaanta waa daliil baa laga rabaa qofkii ma bannaana yidhahdana waxaa laga rabaa daliil ilaaba laga jawaabaana cashirka hor loo moodaa insha allahu tacala naam fadal ma bannaan tahay mise ma bannaana haye waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaa min taqwa alquluub marka kutubtu waxay ka mid yihiin shacaa'irta diinta ay ka mid yihiin shacaa'irta alla ay ka mid yihiin dhulka in la dhigo marka waxaa weeyaan ma saxna saasaad kala jeeda miya haye yaa kale man cindahu ziyaada nacam ma bannaan aywa limaada maa sha allah ku celi fii suxufin mukaramatin marfuucatin muaharatin biydii safaratin kiraamin barara maa sha alla waa istimbaad aad u fiican haye yaa kale nacam tanziilu min rabbi اlcaalamiin nacam jamiil marka intiin waxaad isku waafaqsantihiin inta hadashay aan ka hadlaya in kitaabka dhulkaan la dhigi karin sooma qof qaba ma jiraa maadaama ay daahirta meeshaan in la dhigo waa sax daliilka arinka isaga ah horta nas gooni oo ku soo arooray oo hadda kitaabka dhulkayaan la dhigina ma yeel laakiin kitaabkan waxaa ku qoran aayaad aad u tiro badan ood aragteen axaadiis nabi ala sla slam aad u tiro badan qowlka nabigeena ala sla slam diinta dhanaa ku ah muxuu ahaa waxyaabo badanaad u ogoleen meesha inaad dhigto waxyaaba badan marka meesha lugtaada aad dhigayso inaad kitaab qur-aanka dhigto kadibna aad tirada haata daliil ama kitaabka cilmiga aad digtoo tira haata daliil adilada caamka o dhan wada daliila marka arrinta ayadaha lagu baraarugsanaado kutubaha la ilaaliyo waana noo imaan doontaa qayb ka mid insha allahu tacala tanna waana soo martay waad garanaysaan culimada hore siday ugu dadaali jireen kutubaha iyo ilaalintooda xitaa waxay diidi jireen qofka inuu kitaabka saa qaato la laafiyoodo ay diidi jireenoo saas dhinaca midigta intay saa ugu qabtaanay saa ugu qaadi jireen ixtiraam iyo kor u iyo qiimayn kutubaha qur waad aragteen waana noo iman doontaa insha allahu tacala intii laga raaraciyo gal la geliye ayaa lasoo raarcin jiray waa noo imaan doonta iyadoo muxuu aha u malayn waxa ummaddan soomaaliyed bas ay dhaqan u ah waa salafkii ariiqoodii ayuu ahaan jiray in kutubaha la galeeyo kadibna galkii watad amaba mismaar inta meel lagu sura loo raariciyo weliba ummadda somaaliya ixtiraamka ay u qabi jireen huluwi ay geli jireen huluwi diinta aan ku olin ay geli jireen waxay dhihi jireen kitaabka qur-aanka yuusan dhaqdhaqaaqin haddii intaad kitaab qur-aan suran aad soo gasho kadibna aad saa u taabato u dhaqdhaqaaqo waxay dhihi jireen ya todobada samaawooda muxuu dhaqdhaqaaqaysa ay dhihi jireen walow moogta wax daliil uma hayaan laakiin waxaan kala jeedaa ixtiraamka iyo qiimaha ay u hayaan ayaa waxaa weeyaan ayaa gaarsiiyey ayb walaa yadachu kitaabkiusan dhigin xaal alqira'ati markuu ahrina marka waxaa isku waafaqan insha allahu tacala kutubaha cilmiga ah inaanan la dhigin dhulka haddii ay qasab noqoto safki aad soo gaartay meelaad saartan ayna jirin cimaamadaada deji dul saaro koofidaada la bax dul saara mobilkaada iyo wixii jeebka uja waalidka iyo waxyaabahanaad boorsadaad wadato dhulka dhiga dul saar sida marka kitaabkii xurmadiisi iyo qiimihiisi kor uga qaad marka saasa aad muhiim u ah laakiin kitaabki inuu la tuuro qaar baa tuurayaan ba ad maqlaysaa saa qofka maxaa ka dhacda waa kitab quraan wa kitaab cilmi ah kuwa kitaab quraan dhul dhigaan aragnay oo ku murmayaan ma daliil waa mishkilad moogta waxaa meesha ka baxay tacdiimkii shacayrta allah subxana watacala iyo diinta alla weynaynteeda kitaab qur qofkii muxuu dhulka inta dhigay kadibna ka tilaabsana waxaa la mida ah meelahan halkan mimbarkan waad aragteen meeshaan khaiibka uu ku khudbayna oo lugta saara ayaa kitaabka qur la saaray waa khatar arinta ayada halis weyan qofka weliba hadduu arinta ayada imtihaan iyo dulaysasha uu muxuu ula qasdo islaanimadu kaga baxaya ya haddii kalena waa nin arrin khalado weyn ku dhacay kudhacay weyn marka arrimahaas kale dhan ha laga baraarugsanaado oo waxaa weeyaan macnaheeda diinta inaan huluw lagu dhicin macnaheeda maahan in imtihaan iyo dulaysi lagu sameeyo shacairta alle iyo kutubaha cilmiga iyo diinta ay ku qoranta weeyaan Eh, sida loo kala tandiimin hadda inoo imaan donta insha allahu tacala xitaa kutubihii in la kala sarmaryaa noo imaan doonta oo kitaabka qur-aanka u kan xadiidka sirfiga oo baxtiga u sarreeya kadibna kan sharaxa xadiidka ah wahaakada sidii loo kala sarmarina xataa kii naxwada ahaa wamaa ilaa dalika sidii loo kala muxuu ahaa sarmarina xataa culimadeenna saas way ku dhaqmi jireen waa taqaanaan waadna ogsoontihiin ayib nacam walaa yadac yuusan dhigin xaal alqira'ati markuu kitaabka akhrina cala alardi arlada maftuuxan isagoo furan bal yaxmiluhu biyadayhi labada gacmood buu kor ugu qaaday wayaqra'u minhu ka ahrinaya weyaan walaa yaqra'u ma ahrinaya xataa yasta'dina iloo ka idan weydiisto asheekha sheekha akhrintan aad la yaabaysaan ikhwatilkiraam duruusta ariiqada lagu akhrin jiray sheekh inta soo fadhiista kitaab ma jiri jirin sheekh halkaasaa loo fadhiisan jiray kadibna ardaydii arday ka mid ayaa ahrinaa kitabkii ardayd kalena dhegaysanayaan marmarka qaar sheekh wuu ahrin ardaygaana arin kana arin m saasaa lagu lakiin hadda ardaygama arin kara lianna wii waxay u baahanaysaa laba marxalo a marxalo carabiga in la ahriyo marxalo labaadna in la af soomaaliyeey taasaa keenaysa mooyane liskuma dhiben arday cod furan oo deg deg wax u ahrinaya waxaa weyan dabada ka geli lahaa kadibna kitaabkan wuxuu ku dhammaan lahaa shan habeen ama afar habeen oo ku dhammaan lahaa dariiqa aad u sahlanay ahaan lahayd laakiin tarjamadii waxay qaadanaysaa xilli aad u dheer waxa uun sheekh wuxuu qabana waxay noqon lahayd meeshuu in la dul istaago u baahan masale u ishaara bas ayuu saa u taabtaa ila alaan xaramaynka iyo mxuu ahaay meelo badan saasaa looga dhaqdaa ilaa bilaad almaqhrib alcarabi misr arad alkedaana meelo badan hind meelaha cilmiga manaabicdiisa ah. ila alaan sidia looga dhaqdaa alqira cala sheikh waa ariiqa mutabaca oo la yaqaan wey marka la yaabina markii uu laleeyahay mxuu ardayga markuu ahrina ayb dakarahu waxaa sheegay alkhaiibu albaqdaadi fii kitaabihi aljaamic liakhlaaqi alraawi waadaabi saamic waa kitaab aad u qiiman kitaabka can jamacati buu ka sheego min aslaf ka mid ah wa qaala wuxuu yidhi yajib waxaa waajib allah yaqra'a inuusan ardayga ahrin xataa yaadana lahu ilaa uu idma ashaykhu sheekha walaa yaqra'u ma ahri yajibudan iyo istaxabudan tii muxuu ahaa nusuusta lahayd marar kaar inay noqonina laga yaabaa inay noqonina laga yaabaa saa loola socdo weyaan walaa yaqra'u yuusan ahrin cinda shuqli qalbi sheekhi sheekh qalbigiisa markuu mashquulsan yahay yuusan ku dul ahrinin aw malalihi ama markuu daalo ood muxuu ahay noogsan yahay aw hamihi ama markuu murugaysan yahay aw qadabi ama markuu caraysan yahay aw juucii markuu baahan yahay wa caashii markuu oman yahay aw nucaasii markuu lulmaysan yahay aw istiifaazii markuu kadoolobsada oo mxuu ahaa intuu kicitaan saasoo kale intuu mxuu aha saas istiifaaska waa qofka markuu inuu kaca rabo qof hadda ad la hadlaysa hadduu gacmaha saa yiraha maxaad u qaadanaysaa hadalka iga jooji waan kici rabaa weyaan hadalka iga jooji waan kici rabaa marka sheekh haddii aad argt isagoo inta mxuu ahay eh, eh, diyaargaroobay wuxuu isku haaadsaday kadibna saas lah oo isdiyaarina muxuu ahaa ha ku dul akhrin ka jooji maxaa yeele qalbigiisa meel kale u aaday maba joogaba marka ha ku dhibin aw nucaasihi aw istiifaazihi markuu istiifaazihi markuu muxuu ahaa kadaloobsada ama u hanta toobsada si uu kaca weeyaan aw tacabii markuu tacaabaysan yahay waidaa ra'aa hadduu akhriya sheekha sheekha qad aahara inuu muxuu aha doorbiday alwuquufa inuu istaaga ikhtasara uu soo gaabinaya walaa yuxijhu uma baahinaya ilaa qowlihi sheekh inuu yidhaahdo ikhtasir war soo gaabi sheekh marba haddii aad wain lam yadhar lahu haddii ay u muuqan dalika arrinka isaga oo faamarahu sheekha uu fara bilikhtisaari inuu gaabiyo ikhtasara wuxuu ku gaabaynaya xayu amarahu meeshuu halkan ku jooji waa ku joojina weyaan walaa yastaziiduhu ziyaado kama dalbaayo waidaa cayana lahu hadduu u cayimo ood u carifa lahu isaga asheekhu waidaa cayana lahu hadduu u carifa qadran hal meel ood yidhahda ilaa intaasoo waraaqan akhrinayna walaa yaquulu ma dhahay aalibun arday ma dhahay liayrihi arday kale oo akhrina ikhtasir war soo gaabi arday arday kale inuu amar siiy sheekh isagoo lagu dul akhrina sax maaha weyaan ilaa biidni sheekhi sheekha idinkiisa mooyaane aw duhuuri itaarihi amaba muuqasho ay muuqatay sheekhi inuu doorbida dalika arrinka asaga weyaan anowc aani cashar nowc toban iyo labaad idaa xadarta cafwan idaa xadarat haddii ay soo gaarto oy soo xaadirto nowbatuhu tookadiisa iyo kama dakarna usaan sheegnay faida adina lahu markuu u idmo asheekhu faida adina lahu markuu u idmo istacaada biاllah alla ayuu ka magangelayaa min الshayطaan الrajiim acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim ayuu dhihi uma intaa kadib yusami lah alla weyne ayuu mxuu magacaaba bismi اllah ayuu dhihi wayaxmaduhu alla ayuu ku mahadini wayusalii wuxuu ku salina cala nabi nabigana sal slm uma yadcuu kadibna wuxuu ducaynaya lisheykhi sheekhu u ducaynaya waliwaalidayhi ayuu u ducaynaya walimashaaihihi ayuu u ducaynaya walinafsihina uu u ducaynaya wasaa'ir muslimiin wuxuu dhihi acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim bismi اllahi الraxman الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin uma الصlaatu wasalaamu cla rasuuli اllah wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma اkfir lishaykhina waliwaalidayhi walimashaaihihi walianfusina walinafsi walijamiic اlmuslimiin saasoo kale ayuu dhihi weyaan hadda way sameeyaan ragga quraada ah oo culimada ku dul akhriya ariiqadaasay maraan ariiqada hadda aan marayo ariiqa ama noocaas ama ku dhow oo macaanidas xamaarsanay maraan ila alaan waa ariiqa mutabaca oo la raaco weeyaan wakadalik sidaasoo kale ayuu yafcalu fala kulamaa goor alla goortii sharacu gudagala fii qira'ati darsin darsi akhrintii aw tikraari ama ku celcelintiis ow mutaalacatihi ama raacashadiis ow muqaabalatihi markuu la muqaabalayna wuu isu barbardhigi horaan dee ma jiri jirin kutubahan iska diyaarsanoo dabciisan ardayga wuxuu sheekh markaasaa kadibna wuxuu sheekh ka qoray ayuu nuskhadii sheekh ka qaadanaya ama nuskhatan sheekha lala barbardhigay oo muqaarano lagu sameeyey ayuu kadibna qaadanaya markaasuu ku saxanaya muqaabalada markaas weyaan markuu dul ood meeshii kula fiirina saasoo kale uu ducaynaya sheekha weyaan nacam aw muqaabalati markuu muxuu ahaa u barbardhiga ama uu la barbardhiga fii xuduuri sheikhi sheekha joogitaankiisa sheekhoo jooga weyaan aw fii haybatihi ama sheekh markuu maqan yahay ilaa anahu isaga yahusu wuxuu ku gooni yeela asheekha sheekha bidikrihi sheegitaankiisa oo shaykhina inuu yidhahda fi ducaai ducada cinda qira'atihi markuu ku dul akhrina caleyhi dushiisa weeyaan arrinta iyada ducadiina waxaa weyan waaba loo baahnaa tan kalena qalbiga shaykhina farxad bay gelinaysaa weyaan ardayda dhanna maxay leeyihiin allahuma aamiin nacam xaqiisana wuu yahay weyaan wayataraxamu ilaahay buu naxariis u weydiinayaa calaa musanif ilkitaabi kitaabka qofka sanifay oo qoray cinda qira'ati markuu akhrina weyaan hadda mar alla markii aan soo marna sheekha muxuu ahaa raximahullah waa in la yidhahdo fawaaidda ay ka mid tahy ducadaas aad ducaynaysana ilaahay subxaana wa tacaala laysa bidallaamin lilcabiid adna ilaahay subxana wa tacaala wuu kugu abaalgudaya oo kutuba aad qori doonto ama duruusta aad marisay dadka dhegaysan doona amaba waxaa weyan aad waxbari doonta ayaa sidaa kugu soo ducayn doonaan oo toban shil aad kusoo iibsanaysa oo habaysan oo friig aad ku baranayso raggii ku tacbay oo ku rafaaday oo waxaa weya guurintiisa iyo tanqiixiisa iyo rafaadkiisa iyo wiiisa soo diyaariyey inaad u ducayn marka waxay ka dhigan tahay in xaqooda aadan gudanin marka qofka musanifiinta in loo duceeyo hadduu nool yahayna in alla loo barya hadduu dhintayna sidaasoo kale ayaa waxaa weyaan ariiq wanaagsan man astaa ilaykum macruufan fakaafiuu qofkii wanaag idin sameeyo oo idin muxuu ahaa keeno ama idinla yimaada ama idin qabto mukaafa'a iyo abaalgud siiya haddii aadan abaalgud u helaynina fadcuu lah alla u barya xataa tarow anakum qad kaafatumuuh ilaa aad ka aragtaan marka ta waa ariiq iyo hadyi nabawi ah marka in lagu dadaala muhiim weyaan wayataraxamu alla ayuu naxariis weydiinaya calaa musanifi lkitaab kitaabku ka faa'idaysana uu barana qofkii qoray cinda qiraati markuu akhrina weyaan waidaa daca aalibu ardayga hadduu u duceeyo lisheekhi sheekha ood yidhaahda muxuu ahaa eh, raximahu radia allaahu maada qultum saasay dhahaan ariiqadaas ayay mari jireen weyaan markiisa ardayga uu sheekha u ducooye e qaala sheekhu wuxuu le waradia allahu cankum adinkan allah inka raali noqda cafwan waidaa dacaa hadduu u duceey aaalibu ardayga lisheekhi sheekha qaala wuxuu dhahay ardaygii waradia allahu allah inka raali noqdo cankum xaggiina weyaan ow can sheekhina sheekhanaga allah ka raali noqdo wa imaamina imaamkana allah ka raali noqda iyo wanaxwa dalika iyo arrinka arrin wanaxw dalika wayaqsidu bihi wuxuu la qasdaa asheykha sheekhu ula qasdaa weyaan waidaa faraqa markuu ka bax min adarsi darsigana dacaa lisheykhi sheekhu u duceeyaa aydan sidoo kale wayadcuu wuxuu u ducoynayaa isna asheykhu sheekha aydan sidoo kale liaalibi ardaygu u ducoynaya kulamaa daca lahu mar alle markuu u duceeya isna uu ducoynaya faina tarka aalibi fain taraka hadduu ka taga dhac afuwan aaalibu ardayg alistiftaaxa furfurasha bimaa dakarnaahu ducooyinkii iyo khayrkii aan soo marnay oon sheegnay hadduu iskaga taga jahlan isagoo muxuu aanaan aqoonin aw nisyaanan ama hilmaamitaan ugu taga nabahahu wuu ku baraarujinaya sheekhi caleyh dushiisa wa callamahu wuu baraya iyahu asaga ayuu barayaa wadakarahu bihi wuu xusuusinaya weyaan fa inahu isaga xusuusintaas iyo baritaankaas iyo waxaa weyaan baraarujintaas min ahami alaadaabi aadaabta kuwa ugu muhiimsan ay ka mid tahay weyaan waqad warada waxaa soo arooray alxadiiu xadiidna ku soo arooray fi ibtidaai alumuuri arrimaha in lagu bilowdo almuhimati ee muhiimka bixamd illaahi tacala ilahi mahadi wahada kana minha ay ka mid tahay weyaan arrimaha iyaga marka in laisku baraarujiyo xadiidka ayuu kuso aroor ayuu leeyahay xadiis soo aroortay oo ku soo aroortay in wax alla wixii aan lagu bilaabin amar kastoo qiimo laho wanaagsan oon bismi illahi araxmaan lagu bilaabin ama alxamdulilah aan lagu bilaabin waa mid daba go ama barako aanan lahayn nusuusta ku soo aroortay tan basmalada waa mukhtalaf tan basmalada culimada qaar oo sheekh oo ka mid ah waxay leeyihiin waa saxiix waa xasan qaarna waxay leeyihin waa daciif waa tan bismalada tan xamdaladana dhammaan waxay isku waafaqsan inay daciif tahay laakiin labadaba waxaa weeyaan waxaa sugi ficilka nabigeen ala sla slam iyo adilo kale oo tiro badan inuu nabigeen ala sl slam ku bilaabi jiray xamdiga allah subxaana wa tacaala qur-aankiio bismillahi lagu bilaabay iyo waxyaaba badan cunadiio bismillahi lagu bilaabay meelo badan baa marka looga qiildayi karaa weeyaan oo looga soo qaadi karaa usuus shareecada ay markaati kici marka bisinka in lagu bilaabo magaca lagu bilaabo sidoo kale waxaa weeyaan in lagu bilaabo xamdiga weeyaan annawcu aali cashar nooc saddex iyo tobnaad an yuraqiba waa inuu jeclaysiiye ardaygii baqiyata alabati ardayd inta soo hartay fi taxsiili cilmiga in la xasiliyo oo cilmigii la uruursada wayadulahum waa inuu tusiya calaa madaanihi meelaha cilmiga uu ka dhow yahay meel ulan bal meel fulan firiy inuu yidhahdo oo kutubihii cilmi ka dhow waa u tilmaamay iyo meelaha cilmiga laga heli kara ayaa waxaa weyaan ayadana haboon oo fiican weyaan oo yasrifa uu ka leexiyo canhum xaggooda alhumuuma muruga ilaa ardayga murugo badan baa soo wajihi weliba khaasatan markuu arga wadankiisa qof qurbe ka yahay ama ashkaabul u yahay ama uu gacantiisa ay yarartahay ama uu waxyaabo badan baa ardaygii weliba wakhtiyadan la joogo kale murugihii waxyaabihiina uu ka leexinaya weyaan ayib wayasrifu canhum uu ka leexinaya alhumuuma murugaha almushilati eh, ka mashquulinaysa canhu cilmiga xaggiisa wayuhawinu calayhim wuxuu u fudaynaya mu'natahu waxyaabaha cilmiga lagu bixiyo iyo cilmiga helitaankiisa waxyaabaha in la helo keena oo qofku ku gaara munada waxyaaba lagu bixiy wa kitaabki qaali noqonaya kitaabkan bedelkii boqol shin lagu heli lahaya lalahay shan boqol weyaan ama ka badan baa lalahayaa waa mu'ne culus mararka qaar oo arday ku culsaan karta war waxaa dhib malaha shan boqol maxay sheegi war meelaha ka soo qaada saa uraadso oo daynso oo kan yeelo cilmiga ku jira miyaa taqaanaa saasuu leh wuu muxuu ahaa mida kale maqhrib ceshim aan fadhin karaa amaba ma salaad subax kadib aan fadhiisan karaa amaba ma duhuraan ah, cilmi xaadiri karaa saasuu dhahay war waxaas maxay tahay waa laba saac camal saacood fadhiisatay ood cilmi intaan la qaadatay maxay tahay saasuu marka u samaynaya qalbigiisii ayuu cilmigii inuu qiimo leeyahay wakhtiga uu bixinaana macno badan uusan lahayn ay waxaa weyaan ayuu ugu fudaynaya weyaan khayrka ayuu ugu kaalmaynaya watacaawanu cala albiri waataqwa ay noqonaysaa weyaan wayudaakirahum wuxuu kula muxuu mudaakaroonaya ood kula cilinaya cilmigaad kula mxuu ahay mudaakaraynaya kula noqonaya bimaa cilmi xasalahu uu soo xasiliyey oo min alfawaa'idi faa'iidooyinka wuxuu leey waxaan adinka hadda aad fududaysanaysaan intaasaan gaaray oo waxaasaan bartay oo mas'ale fulaanaan bartay oo xadiidkaasaan xifdiyey oo muxuu ahay qaacidadaasaan bartay oo daabitkaasaan bartay saasuu leey marka ardaydii ayuu qalbigoodii hawshaa jeclaysiinaya waa qof daaciya oo cilmiga dadka inay bartaan ugu yeeraa ha noqdo ardaygaad kala jeedaa imaamka caleh raxmatullah waalqawaacid wayudaakirahum wuxuu u sheegayaa wayadkur lahumna waa dhici kartaa bimaa shay xasalahu uu xasiliyey uu helay oo min alfawaa'idi faa'iidooyina iyo qaacidooyina iyo cilmiye qarsoon oo dadka aynan aqoonina ayuu u sheegayaa oo mxuu ahay mudaakara iyo raacasho la samaynaya wayansaxuhum bidiini diintu ugu naseexaynaya saas ma idiin qoran ya fi diini miya i waa bib ma nacam xuruuf اljari yanuu bacduha can bacd xuruufjarka barkood barku ka naayb noqdaa dhib ma laha marka fi la dhahyaa iyo bidiin la dhahyaaba dhib ma laha wayansaxum ugu naseexaynaya fi diini wa bidiin fabidalika arrinka asaga yastaniiru arrinka asaga naseexadaas wanaaggaas uu la imaana ardayga ayaa yastaniiru waxaa mxuuaha ku nuura qalbuhu qalbigiisa ku nuura wayaskuu waxaa ku nadiif noqdo ku daahir noqda camaluhu camalkiisuna ku daahir noqda waman bakhila calayhim qofkii wanaaggaad samey sheegnay laakiin cagsiga fiiliya waman bakhila qofkii ku bakhayla calayhim dushooda lam yabut ma sugnaada cilmu cilmigiisa ma sugnaado ilahay uma sugo weyaan wain abata cilmigiisa haduu sugnaadana lam yuhir ma miiri dhalo oo dad ka dambeeyo cilmiga ka qaatay lama helo weyaan waqad jaraba waxaa tijaabiyey dalika arrinka asiga jamacatun koox oo min asalaf ka mid ah walaa yafqaru calayhim kulama faantamo aw yacjab lama yaabo qofka oo muxuu ah lama cajabi bijawdati dihnihi maskaxdiisa nadiifnimadeeda iyo awoodeeda bal yaxmad اllah alla yuu ku mahadinaya tacala korahaya calaa dalika arrinka asaga wayastasiiduhu ilahay ayuu ka ziyaado dalbaya minhu xaggiisa bidawaami shukrihi shukrigiisu daa'im yeelitaankiisu weeyaan nacam albaab araabicu baabka afraad fi laadaabi aadaabta ayuu u baab yahay maca alkutubi kutubta macooda allatii kutubtaasoo hiya iyadaba aalat lcilmi cilmiga aaladiisa ah hubka cilmiga iyo aaladda cilmiga ah iyo wamaa shay yatacalaqu la xidhiira bitaصiixihaa sixitaanka kutubta la saxa iyo wa dabtihaa shaqalkeeda iyo sugitaankeeda iyo wa xamlihaa xambaaritaankeeda iyo wa wadcihaa dhigitaankeeda iyo wa shiraa'ihaa soo iyo wa caariyatihaa tabalcaaraysigeeda iyo wa naskhihaa qoraalka oo la qoro iyo guurinteeda oo qofka qofka kale uu ka guursada iyo wahayri daalika iyo intaas hayrkii wa fiihi baabkan waxaa ku dhex sugan axada cashara nawcan toban iyo kow nooc ayaa ku dhex sugan weeyaan marka kutubtii iyo sidii loola dhaqmi lahaa ama ha noqoto in la saxa ama ha noqoto in la shaqlo oo la suga amaba qaaditaan iyo xambaaritaan la qaado ama meeldhigitaankeeda ama habka loo soo gadana iyo sidii loo soo gatay qiimaha ku sugan arrinta ayada amaba in lasoo tabaalcaarayso iyo sidoo kale qofkii aanan gadan karin inuu mxuu aha guuriyo sida horaan u jiri jirtay farguri iyo wixii la midka ah tobani kow nooc ayayna arrintaa ka koobata imamka le aleh ramatullah annowcu lawal nooca koowaad yembaqii waxaa haboon liaalib alcilmi ardayga waxaa u haboon an yactaniya inuu mxuu aha ku dadaalo bitaxsiili kutubi kutubta inuu la yimaado uu helo almuxtaaj ilayha loo baahan yahay ma amkanahu inta suuragal ah oo suuragal u ah shiraa'an gadasha inuu ku soo xasiliyo ood soo gata ayaa waxaa weyaan habboon weeyaan wailaa hadduusan soo gadan karin fa ijaaratun waa ijaara inuu soo ijaarta weeyaan aw caariyatun ama caariya ilaa fa ijaaratan ijaar waa inuu kusoo helo aw caariyatan ama caariyo yidha war kitaabkan tadkirat saamic mutakalim ani ma haysto mana soo gadan kara ee nin waxaad yeeli toban iyo sideed cashiru noqon doona insha allahu tacala cashirkii waxaan kaaga karaysanayaa labaatan shilin labaatan shilin miiqay noqonaysaa ya alcumuum waa kaas mi saddex boqoli waxay noqonaysaa lixdan ama toban toban inuu yihahda oo boqol iyo sideed shilin aan ku siinaya intaas iga karayso kadibna aan ku soo celinaya haddii tabar kale u waayo weeyaan aw caariyatan ama caariyad liannaha iyada aalat taxsiili cilmiga helitaankiisa aalada lagu helo weyaan ariiqa lagu hela walaa yajcal yuusan ka yeelin taxsiilahaa kutubaha inuu soo uruursada <clears throat> iyo wakarataha inuu badsado iyo badnaanteeda xadahu dheeftiis yuusan ka dhigin min alcilmi cilmiga iyo wa aruurinteedana nasiibahu qaybtiisa iyo nasiibkiisa oo min alfahmi fahamka yuusan ka dhigin kamaa yafcalu siday falaan kaiirun in badan oo min almuntaxiliina kuwa muxuu ahaa huwada lilfiqi fiqi oo fiqiga sheegto iiga cilmi fiqi aan xambaarsanan dhahaa weyaan iwal xadiid xadiiska xadiidka nabiga alai slat slam dadka qaar ayaa waxaa laga yaabaa kutubu soo aruurin wuu soo gedi wuu soo gedi wuu soo gedi wuu soo gedi weligiisna ma furay maktabadiis markaa timaad xadinka caalim weyaan waa kutub dhan walba wuxuu akhriyey wuxuu yaqaanan lama arka intaasaa ku filan marka kuwaas ayaga aha ah noqoyn ayuu imaamka le aleh raxmatullah oo kitaabkii aad soo gadata kitaabka ahri oo ummaddu ahri oo bara oo dadka sii bar kitaab laga faa'iis ha noqdo ayuu kala joodaa saas wey imaamka saas weli aleh raxmatullah waqad axsana alqaa'ilu ninkii wanaag ayuu sameeyey idaa lam takun xaafidan waaciyan fa jamcuka lilkutubi laa yanfac idaa lam takun haddii aadan ahayn xaafidan mid cilmiga xifdiya waaciyan cilmiga kooba oo wacyi iyo fahmitaan la imaada fa jamcuka aruurintaada ood uruurisay lilkutubi kutubta laa yanfac waxtar ma laha weyaan wax ma taro waidaa amkana haddii suuragal ay noqoto taxsiilaha kutubta inuu soo xasili uu helo shiraa'an gadasho lam oo kitaabkii oo qoran oo diyaarsan inaad hesho adoo awoodna inaad tirado kitaabkii waan gurinaya sax ma ahan waqti badan baa kaaga lumi walaa yanbaqii ma haboona an yashtaqila inuu mxuu ku mashquula bidawaami naskhi qoritaan iyo guurin daa'im noqoshadeed ilaa fii maa kitaab maooyane yatacadaru uu culsaado caleyhi dushiisa suuragal ay noqon weyda taxsiiluhu inuu xasiliyo oo kitaabka uu hela kaas uu markaas licadami amanihi lacagtiisa hayn la'aan uu haynin aw ujrata istinsaakhihi ama qofka uu qori lahaa oo qoraalku ka dalbi lahaa ujradii iyo ijaarka uu siin lahay uusan haynin awgeed markaasuu ku qasbanaanaya inuu asaga guuriyo weeyaan walaa yahtam <clears throat> yuusan ku dadaalin uusan isku mashquulin almushtaqilu qofka ka shaqeeya oo kitaabkii mxua ah inuu naskhiyo oo soo guuriya ku mashquulsan bilmubaalaqati inuu ku xeel eraado fii taxsiini alkhati khadi qurxinteeda wakhti badan bay ka qaadanaysaa wainamaa in kalamaan yatamu wuxuu ku dadaalayaa bisaxiixihi hadka nooceeda saxda unbuu ku dadaalaya hadka aad qoraysa inay saxaat unbaad ku dadaalaysaa iyo wa tasxiixii inaad saxdo walaa yastaciiru ma caariyeysto oo sooma tabaalcaaraysto kitaaban kitaab maca imkaani shiraa'ihi isagoo gadan karo qofkii iyadoo gadashihiis ay suuragal tahay sooma caariyeysta weyaan aw ijaaratii ama isagoo soo ijaaran kara sax ma ahan arrintayda weyaan annawcu aani nooca labaad yustaxabu waxaa sunno ah icaara اkutubi kutubta in la caariyeeyo liman qof ayaa sunno ay uta inaad caariyeeyo laa darara dhibaato ayna uu sugan calayhi dushiisa fiiha kutubta qofka kitaabka inuu kitaabka cariyey dhib aad kala kulmaynin oo kitaabkiisa ama mxuu ahaa waxyaaba dhibaato kale ay kaga imaanaynin inuu caariyo ayaa sunno weeyaan yuu caariyeynayaa liman uu caariyeeyo miman cafwan yustaxabu waxaa sunno ah icaaratu alkutubi kutubta in laga caariyeysto ama la caariyeeyo liman qof laa darara dhibaata calayhi dushiisa ay ahaanin fiiha iyada gudaheeda mimanna la caariyeeyo ama laga caariyeysto laa darara dhib ay ku sugnaan minhu xaggiisa biha iyada weeyaan marka qaybta labada qaybood midna waxaad ka dhigi kartaa inuu muciir yahay qofka caariyeynayey kan kalnaba mustaciir aad ka dhigi kartaa weyaan mid waa mid caariyeeyey midna waa mid ka caariyeystay labada qaybood baad u kala rogi kartaa adaa ku taala marka saad yeelaysa weyaan midku aan ku ahrina marka yustaxabu waxaa la sunneeyaa ama sunno ah icaaratu lkutubi kutubta in la caariyeeyo liman qof la caariyeeyo laa darara dhibaata calayhi dushiisa ayna ahanin fiiha gudaheeda mimanna qofna laga caariyeysto laa darara dhibaata ay ku sugneen minhu xaggiisa biha iyada wa kariha waxayna naceen karaahaysteen qowmun qola cariyata kutubta in la caariyeysto ama la caariyeeyo waalwalu kan hora oo in la caariyaysta ah ayaa awlaa haboon limaa fiihi wuxuu ku sugan awgii oo min alicaanati isugu kaalmayn laisugu kaalmeeya cala alcilmi cilmiga laisugu kaalmeeya oo qofka cimigakitaabka ad caariyaysay inuu bartaad ugu kaalmaysa weyaan maca maa shay lala qabo fiihi fii mulaqi alcaariyati caariyada guud ahaanteedaba oo min alfadli fadli waljri ajar ku sugan weyaan in liscariyaysay ahaanba ajar iyo fadli badan baa ku sugan haddii waxa laiscariyana kitaab uu yahayna waa min baabi awlaa weyaan qaala rajul nin ba wuxuu yidhi abilcataahiy wuxuu ku yidhi acirnii kitaabaka abulcataahiyo ninka ataqaana zaahidka weyan gabayga badnaa acirnii icaariya kitaaba kitaabkaada faqala wuxuu yidhi aniga akrahu dalika arrinkaasa waa necba ma jecli faqala wuxuu yidhi amaa calimta abulcataahiyo miyaadan ogayn ana almakaarima karaamooyinka iyo sharafyaalka mawsuulatun in lagu xidhiiriyey bilmakaarihi waxyaaba la naca adduunya aakharaba qof kasta oo meel qiimo la gaaray dhibaatay u mari weyaan laa taxsab ilmajda tamran anta aakiluhu lan tabluga almajda xataa talcaqa asabra waa tii aan soo marnay ha u malaynan muxuuah sharafta aqoonta madaxnimada dhaqaalaha muuqaalka balaa wamaa ilaa dalika in lagu gaaray timir macaanoo iska cunaysa inaad ku gaaraysa umalayn nacasa umalayn lan tabluga almajda sharaf inaad gaarta ha ka yaabeen mana gaaraysid xataa talcaqa asabra sibirka ma taqaanaan sibirka kharaarka badan ilaa sibirka aad ka leefto majdi iyo sharaf ma gaaraysa ayuu leeyah mxuua marka ma sahlano faacarow markuu warkaas ku yidhi faacarow kadibna wuu caariyeeyey abulcataahiya radia allah raximah llah raxmatan waasica wa kataba shaaficiyu imaam shaafici ayaa qoray ilaa muxamed ibni xasan ashaybani abu xaniifa weyn raximahum allah wuxuu u qoray yaa da aladii lam tara caynu man ra'aahu milahu alcilmu ya'ba ahlahu an yamnacuuhu ahlahu yaa da aladii kiyow lam tara aynan arkin aynan arkin caynu man qof ishii yaa man yaada ladii kii o lam tara aynan arag caynu man qof ishiis ra'aahu asaga arkay milahu isaga oo kale aynan arkin alcilmu cilmiga yabaa wuxuu diidayaa ahlahu yabaa wuxuu u diidayaa ahlahu ahalkiis wuxuu u diidayaa an yamnacuuhu inay u diidaan ahlahu ehelkiisa weeyaan oo kitaabkii waxaa ahel u ah nin saaxibu cilmiga kitaab iskala kan dalbaana muxuu yahay isna waa aalibu cilmin marka ahlu cilmiga oo saaxiibka cilmiga inuu qofkii saaxiibkiis u diida arrinta ayada way diidaysaa wayaan cilmiga ayaaba diidi cilmigaan ogoleen wayaan wayanbaqii waxaa haboon lilmustaciiri qofka cariyaysta an yashkura inuu u shukriya lilmuciiri qofka tabalcareeyey dalika arrinka asaga oo ayziyahu ugu abaalguda khayran wanaag walaa yutiila uusan dheeraynin maqaamahu nagaashadiisa cindahu agtiisa min hayri xaajatin dalla'aan bal yarud wuu soo celinaya ida qada xaajatu xaajadiis markuu ka dhamaysto weyaan walaa yabisu yuusan xabisin yuusan ku daahinin ah, uusan u diidin cafwan walaa yaxbisu yuusan ka xabisin uusan u diidin ida alabahu lmaaliku qofka laha markuu dalbado aw istagna canhu ama uu ka deeqtooma qofkii caariyeeye weyaan walaa yajuusu ma bannaana an yuslixahu kitaabkii inuu totoosiyo inuu totoosiyo kitaabkii ood kitaabkii meelo qalqaloocsan ama meelo khaldan u hagaajiye ma bannaano biqayri idni saaxibihi qofka lahaa idinkiisa isagoon iyadoonay jirin walaa yuxashihi inuusan xaashiyad iyo muxuu ahaa sharax kor iyo ka sarsaarinna ayadana waxaa weyaan inuu saaran looma ogola weyaan walaa yaktubu kuma qora shayan shay fii bayaadi fawaatixihi bilowgiisa meelaha bannaanoo cad kuma qora iyo wakhawaatimi meelaha u dambaysa weyaan ilaa idaa calima hadduu ogaada ridaa saaxibii qofka kitaabka iskala inuu raalli arrintaa ka yahay weyaan wa huwa isagana kamaa yaktubuhu lmuxadiu wa huwa arrinka asaga ahna kamaa sidii oo kale weyan qayb iyo kitaab oo samicahu uu maqlay aw katabahu uu qoray ma samaynaya weyaan walaa yusawiduhu ma madoobaynaya oo meel walba mxuu ah intuu wax ku qoro ma samaynaya walaa yuciiruhu hayrahu qof isagaan ahayn ma cariyey alcariyatu laa tucarwati ay dhahaan weyaan walaa yudichu carbun uma dhigo wadiica kama dhiga weyaan liayri daruuratin daruura iyo dhibaato weyn oo arrintaa ku qasabtiya ayna jirin xayu yajuusu xayu meel iyo juzu banayen harcan agga harciga weyaan oo daruuro ku banays markay timaado marka waa baab kale oo adaruuraat tubiixu almaxduuraat faman itura fii mahmasatin hayr mutajaanifin imi faina allaha afuur raxiim walaa yansak minhu yuusan ka guuranin oo kitaabkii la caariyey yuusan ka guursanin biayri idni saaxibihi saaxibkiisa isagoon u idmin fain kaana hadduu yahay alkitaabu kitaabka waqfan kitaab waqafa kutubahan hadda mxuu aha masaajida iyo loo kale hadduu yahay calaa man qof waqafku ay yantaficu bihi ku intifaaca hayra mucayanin aanan qof gooni loo tilmaamo aanan ahayn falaa baasa dhib ma lahanin binaskhi qofka inuu ka guuriya minhu xaggiisa maca alixtiyaai isagoo dadaal ay arrintaa la jirta weyaan oo kitaabkii inuusan dhibaato u geysanin ay la jirta weyaan walaa biislaaxihi kitaabkii inuu totoosiyo oo khaladka uu ka hagaajiya ayadna lama ogola miman huwa isagaba ahlun lidali falaa ba'sa binnaskhi minhu maca alixtiyaai isagoo u dadaalaya walaa biislaaxihi inuu kitaabka wanaajiyo ood meelihii qalqallocsanaa ka hagaajiyana dhib ma lahan minman qof huwa isagaa ahlu lidalika inuu waxta toosiya ahlu ah weyaan hadduu kitaabka ummadda wada dheeeya waxasanun waxaa wanaag badan an yastadina inuu mxuu idan ka weydiista annaadira qofka naadirkaa ah, oo kitaabka isaga mas ka ah ilan waqaf kasta qof ayaa u taagan oo mas-uulka ah weyaan fiihi isaga nasakha minhu hadduu ka guuriya biidni saaxibihi saaxibkiis idankiisa aw naadirihi ama qofka naadirka u taagan waqafka falaa yaktub minhu yuusan ka qorin xaggiisa wlqiraasu waraaqda wax lagu qoraana fii banihi kitaab gudihiisa ay kusuganta kitabka waa sidaan waxbuu qoraya soo maha waraaqda la soo baxa kadibna kitaabku dul saarta isunku dul qorin weyaan ila dhibaata ugeysanaysa qalinku waad arkaysa waa ka tallaabaya dhibaatu la imaanaya weyaan wlqiraasu waraaqdana fii banihi caloosha ama uurka ama gudaha kitaabka ay kusuganta weyaan o calaa kitaabatihi amaba qoraalkiis dushiisa weyaan walaa yadac ilmaxbarata dushiisa waa oo kanoo kale weyaan tan hore tan dambana calaa kitaabatihi weyaan qoraalkiisa walaa yadac yuusan duldhigin almixbarata hadka weelka uu hadka ku jira calayhi dushiisa yuusan dul saarin weyaan walaa yumira yuusan marin bialami qalamka almamduudi ee mxuu ahaa afka furan oo saa u taagan fowqa kitaabatihi qoraalkiisa yuusan saa u dulmarin weyaan inuu ku tifqaa dhici karto waanshada bacduhum barkood waxay ku gabyeen ayuha almustaciiru minii kitaaban irdi lii fiihi maa linafsika tarda ayuha almustaciiru qofka cariyaysta uga raali noqo kitaabka irdali ani iga raali noqo fiihi isaga maa shay oo linafsika naftaada tarda aad uga raali noqonaysa kitaabkaada markaad wadata siaad ugu dadaalaysaa xataa gedinta waad kala bakhayli wasaqda waad ka ilaalinaysaa kitaabka lagaa cariyaysane wax kastoo la cariyaysano noocaas baabuur qof ule haddii lagu dhiiba oo cariyahan lagu siiy waa inaad ilaaliso haddii lagu yidhah muxuu ahaa war waxaan ka faa'iidayso waa inaad ilaaliso kitaab hadii lagu dhiiba waa inaad ilaaliso telefoona lagu dhiiba waa inaad ilaaliso qofka muminka kombyutra lagu dhiibay wamaa ilaa dalik shay kastoo cari ah, sida xoolahadaad ilaalinaysa laba jibaarkeed iyo si badan waa inuu qofku ilaaliya weyaan qofkii alla ka baqa subxana wa tacaala waanshadu waxay ku gabiyeen waanshadan waa idiin qorantaan filaya khaiib ayuu lo jeedaa hadduu aanshada yahay fii icaarati lkutubi kutubta in la caariyeeyo iyo wa kutubta diidadeeda qiacan gobollo ayay ka alifeen oy ka gabiyeen kaiira ee tiro badan laa yaxtamiluha uusan qaadi karin hada almukhtasar kitaabkan la gaabiyey haddii gabayada laga tariyey caariyada iyo caariyada laysu diida iyo wanaagga mxuuah caariyada iyo xumaanta caariyada laysu diida iyo caariyada lagu ciyaara iyo waxyaabahaas gabayga laga tariyey haddii aan damcayna halkaan saaro kitaabkan ma dulqaad ma qaadi kara ayuu imamka le aleh raxmat ullah annawcu aaliث saddexaad idaa nasakha hadduu ka guuriya min alkitaabi kitaabka aw taalacahu ama uu muxuu ah raacdo falaa yadacahu yuusan dhigin cala alardi arrada mafruushan isagoo la goglay manshuuran la kala fidiyey waa sidii haddaan ka hadlaynay bal yajcalu wuxuu yeelayaa bayna kitaabayn laba kitaab u udhexaysiinaya aw shay-ayna laba shay udhexaysiinaya aw kursiyi lkutubi kutubta kursiga loo dhiga waa rixliga ama mixmilka aan dhahna weeyaan ayuu muxuu dul saaraya almacruuf taqdiica xablihi xeragiisa gogo'itaankiisa waidaa wadacaha hadduu dhigo kitabka hadiisaa loo dhiga xataa oo saas uu ahaado mararkaan uu go'aya hadduusan si fiican u talleen hadduu koolle iyo waxyaabaha iyo bur iyo la mariyey oo saa lagu muxuu ahaa jildi kitaabka wuu gogo'aya hadduusan kitaabka talleen weyaan kayla yasiic suusu degdegin taqdiica xablihi xerkiisa go'itaankiisa waidaa wadacaha hadduu dhiga fii makaanin boos masuufatin ee la safay faltakun ha ahaata calaa kursiyin kursi mxua dushiisa ahaata weyaan aw taxta khashabin ama geed muxuu ahaa khashab amaba eh, alwaax meeluu ka hoosey ha noqoto weyaan aw naxwi ama wixii la to ah walowlaa waxaa an yakuuna inu ahada baynahu kitaabka dhexdiisa iyo wa bayna alardi arada khilwun meel bannaan oo wax muxuu ahaa ay masaafo ina udheayso weyaan oo masaafo ina udhexaysa oo kitabka dhulka aadan dhigin walaa yadacaha yuusan dhigin cala alardi arada kay laa ay u qoyin aw tabla ay u duugoobeen weyaan kadalika xurmayntii kitaabkan ay ku jirta oan soo marnay waidaa wadacaha hadduu dhiga calaa khashabin qoray iyo wanaxwi wixii la too hadduu dul saar alwaax jacala wuxuu yeelayaa fowqaha dusheeda aw taxta ama hoosteeda maa mara iyo wix la too ah maa shay ayuu yeelaya yamnacu reeba ta'aakula juluudiha haragga iyo jaldiga inay iscunto oy muxuua gogo'da wax ka reeba ayuu ugu dhigayaa weyaan alwaaxi ila alwaxd mararka qaar haddii aad aan loo hagaajinin waxaa dhici karta inuu muxuu ahaa maa ymnacu wax diida taakula juluudiha harkeed inay iscunto weyaan bihi isaga wakadalika waxaa sidoo kale an yajcal wuxuu yeela baynaha kutubaha iyo wa bayna maa yusaadifuha wixii la kulma aw yusniduha amaba ku tiirsama ama lagu tiirina oo min xaa'itin ama derbi ah aw hayrihi ama lato ah waxyaabaha wax alle wixii lagu tiirina iyo wixii loo dhigaa iyo wixii la kulma kulli wax ka xijaabo ayaa kor laga mariya ayuu imamka leh caleyh raxmat ullah kutubta ilaalinteedii ayuu aad ugu dadaalaya imaamka wa yuraaci wuxuu ilaalinayaa aladaaba aadaabta ayuu ilaalinaya fii wadci alkutubi kutubta dhigitaankeeda bictibaari culuumiha culuumteeda isagoo fiirna ayuu ugu dadaalaya kutubihii siday u kala sareeyaan cilmigu waa kala sareeya qur-aankii ugu sareeya xadiidka nabigeena ala sl slam xadiis qudsiga xadiidkii wahaakada saasay u kala sarraysaa markuu kutubihii meel dhiga xataa ood meel saara wuxuu ilaalinaya sida iyada weyaan wayuraaci wuxuu ilaalinaya aladaba adaabta ayuu ilaalinaya adaba fii wadci lkutubi kutubta dhigitaankeeda biictibaari culuumiha culumteeda isagoo fiirna iyo wa sharafiha sharafteeda iyo wa musanifiiha dadka sanifay oo qoray weyaan iyo wa jalaaltim weynigooda iyo qiimahooda fayadacu wuxuu dhigaya alashrafa kan ugu sharaf badan acla lkul dhammaan isagoo ka saremarinaya weyaan uma yuraaci kadibna wuxuu ilaalinaya ataduraja inuu mxuu ahaa u tartiibiyo ood mxuu ahaa kalasa u kala saremariyo weyaan nacam fain kaana hadduu yahay fiiha kutubta almusxaf alkariim qur-aanka kitaabka qur-anka haduu yahay jaamica jacalahu wuxuu yeelaya acla lkul dhammaan uu ka saremarinaya weyaan walwlaa waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado kitaabka qur-aanka fii khariiatin gal inuu ku jiro weyaan daata curwatin oo xerag u saaxiiba galka caadiga ah waa taqaanin garabka la gashan jiray oo xeraga lahaa inuu yeesho ayaa waxaa weyaan ayaa haboon weeyaan fii mismaarin mismaar la sura markaas ow watadin amaba kurtun la sura saa u soo taagan la sura weeyaan nacam fii xaa'iطin derbi oo aahirin weliba nadiifa aahirin aahira nadiifin nadiifa fii sadri اlmajlisi majliska qaybtiisa hore weliba la sura weyan guriga qaybtiisa hore iyo meelaha la sura weeyaan asirfi ee weliba baraxa tiran ka saxiixa muslim weeyaan uma tafsir اlqur'aani uma tafsir اlxadiidi xadiidka sharaxiisa uma usuul اddiin kutubaha caqiidada uma usul fiqi usul fiqiga uma alfiq uma naxw uma wtasriif uma tasriif weyaan uma ashcara alcarab carabta shicirkeeda uma alcuruud kadibna curuud saas ugu xijina weyaan markuu saa waxaa loo hoos marinaya marka curuudkii kadibna gabayga carbeed kadibna sarfigii kadibna naxwadii wahaakada kadibna usuul fiqigii kadibna wakada saasaa loo kala sarmarina imamka aleh amatullah fain istawa haddii ay sinaadaan kitaabaani laba kitaab oo fii fanin hal fani ah waa isku nooco way siman yihiin aclaa wuxuu sarmarinaya agarahuma makan ugu badnaanta badan qur'aanan xagga quraanka kan qur'anka gudihiisu ku jiro weyaan aw xadiidan ama xadiidka fain istawaya hadday sinaadaan fabijalaalati musanif ninka qoray oo musanifkao kitaabka qoray weyninkiisa ayuu ku sarmarinaya fain istawaya hadday sinaadaan faaqdamahu kitaabatan kan horaan loo qoray oo qoritaankiisu nabiga wakhtigiisu u dhow yahay aleh slat slam aarahuma iyo ugu badan wuquucan dhicitaan fii ydi culamaa culimada gacantooda iyo saaliiin ku suuban oo raggi sidii loo kala horreeyey ayuu loo kala hormarna weyaan iyo saaliiin fain istawaya hadday sinaadaan faasaxuhumaa labada kitaabkan ugu sayaxsan ayuu kormarnaya waymbaii waxaa haboon an yaktuba inuu qora isma alkitaabi kitaabka magaciisu inuu ku qoro calayhi dushiisa fii jaanibi asafaxaat waxaan dareemayaa qaybtan dambe inay yar culus tahay wakhtigana wuu insha allahu tacala habeen dambe ayaan kamili doonaa hada wallah aclam wsala allah wslm cala abdi rasuuli mustafa